si wax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha koowaad labada kun afariy labaatanka qodobada saakaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u safray dalka masar halkaasi uu kula kulmayo madaxweynaha dalkaasi cabdicasiis waxaana la sheegay in ay markaasi ka wada hadli doonaan xiisada gobolka ka taagan sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan muddo toban maalmood kadib waxaa la sheegayaa in magaalada nairobi caasimada dalka kenya laga helay wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdishiid janan qodobadaasi waxay nagu soo kordhay xubintii kalmaan ayaan barnaamijka ku eegi doonaa waa mar kaliyo falqaynta wararka ku waraaqo adiga un ku sababe ayayno sinnaanine hayno kala sokeyan

heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqeynta wararka oo markaasi subax walba ad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho iyadoo xiisada gobolka ee markaasi u dhexeysa dalalka soomaaliya iyo etoobiya ay cirka isku sii shirartay islamarkaana hadallo kulul ay warbaahinta isku mariyeen madaxda wadamadaasi ayaa waxaa la sheegayaa in markaasi wadamada qaar ee urgoboleedka igada ay wadaan waawaan lagu dhexdhexaadinayo labadaasi dal dowladda soomaaliya ayaa si cad u sheegtay in marnaba ay suurtagal ahayn in ay miiska wadahadalka iskugu yimaadaan dowladda itoobiya maadaama dowladda ay ku xadgudubtay madax banaanida soomaaliya shirar ka dhacay kambala ayaa markaasi waxa aan si wada jirha ah ugu soo muuqan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed shirka ulgoboleedka igad ay ku baaqday oo markaasi looga hadlayay xiisada gobolka ayaa waxaan ka qeybgalin ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo sidoo kale dowladda suudaan iyadoo dowladda sudan ay markaasi la sheegay in ay tabanayso arrimo kale oo ku saabsan urur igad hase yeeshee ra-isul wasaaraha etoobiya ayaa shirkaasi cududaar ka muujiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shirkaasi ka qayb galay ayaa hadalla kulal ka jeediyey waxuuna eedeen u jeediyey ee dowladda itoobiya uu hogaamiyo ra-isul wasaare abiy axmed xasilooni darana gobolka uu ka abuuray sida uu hadalka u dhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud intaasi kadib shir kale oo ka dhacay magaalada kambala ayaa waxaa ka soo muuqday ra-isul wasaaraha itoobiya abiy axmed iyadoona shirkaasi la sheegay in inuusan kasoo muuqon madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud shirkaasi markuu kusoo laabtay kadib waxauu xalay fiidkii gaaray magaalada qaahira ee dalka masar halkaasi uu kula kulmayo madaxweynaha dalkaasi masar cabdicasiis asiisi kaasi oo la sheegay in uu martiqaad ka helay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka masar ayaa ka wada hadli doono xiisada gobolka kasoo cusboonaatay ee u dhexeysa etoobiya iyo soomaaliya qoraal kooban oo kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne xashiq maxamuud uu markaasi martiqaad rasmi ah ee uu ka helay dhigiisa dalka masar madaxweynaha dalkaasi cabdicasiis cabdifataax al siisi madaxweyne xasheekh maxamuud oo markaasi martiqaadka rasmiga ah u fidiyey dhigiisa dalka masar cabdifataax al siisi ayaa gaaray magaalada qaahira ee xarunta dalkaasi ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in labada madaxweyne ay arin ka arrinsin doonaan xaalada gobolka iyo danaha wadajirka ah ee markaasi u dhexeeya labadaasi dal dowladda masar ayaa la sheegay in markaasi ay danaynayso in saldhig laga siiyo qeybo ka mid ah soomaaliya gaar ahaan xeebaha badda waxaana markaasi la sheegay in ay ugu dan leedahay in ay kaga hortagto duulaanka ay dooneyso etoobiya inay ku qaado soomaaliya xiisado xoogan ayaa u dhexeeya dalalka soomaaliya etoobiya iyo masar iyadoona dawladda masar ay hadda markaasi dooneyso in saldhig weyn ay ka furto soomaaliya warmuteed ayaa laga soo saari doonaa kulmada ay yeeshaan madaxweynaha dalka masar iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud si kastaba ha ahaatee dalalka itoobiya iyo masar xiisada u dhexeysa ayaa marba marka ka dambeysa kasii dareysa iyadoona la sheegay in hadda ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed uu wajahayo cadaadis aada u xoogan oo kaga imaanaya dhanka diblomaasiyada sidoo kalena ee markaasi lagu baaqayo in uu ka laabto heshiiska uu la galay maamulka somalilan ee hogaamiyey madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi cabdi kacdoono xoogan ayaa ka dhashay tan iyo markii heshiiskaasi la saxiixay waxaana la sheegay in haatan madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi uu ku dhaqaaqi laayahay fulinta heshiiskaasi maadaama uu wajahayo culays aada xoogan oo kaga imaanayo siyaasiyiinta iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada saameyn xoogan ayay ku yeelatay dalalka etoobiya iyo sidoo dalka etoobiya iyo sidoo kale maamulka somalilan heshiiskaasi iyadoona dhowr mar magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan laga celiya diyaarado si aan sharci ahaan kusoo geli rabin soomaaliya taasi oo dadka deegaanka ay markaasi ka muujiyeen taasi oo dadka deegaanka ay ku tilmaameen mid markaasi ay aada soo dhaweynayaan oo somalilan ugu baaqeen in heshiiskaasi ay ka labtaan banaanbaxyo ayaa ka dhacay magaalooyinka qaar ee dalka kuwaasi oo lagu soo horjeeday heshiiskaasi tan iyo markii heshiiskaasi uu dhacay madaxweynaha somalilan wuxuu xabsiga u taxaabay siyaasiyiin iyo wariyaal kuwaasi oo siyaabo kala duwan uga hadlay heshiiskaasi islamarkaana ku dhaliilay madaxweynaha maamulkaasi inuu ku xadgudbay madax banaanida iyo qarannimada soomaaliya si kastaba ha ahaatee dowladda ayaa si cad u sheegtay in aysan markaasi marnaba gorgortan ka gali doonin in etoobiya ay qaadato qeybo ka mid ah badda soomaaliya weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka wararka ka imaanaya magaalada nairobi caasimadda dalka kenya ayaa waxay sheegayaan in saacado badan ama maalmo badan kadib ee eh, markaasi la helay wasiirkii hore ee wasaaradda amniga jubbaland cabdirashiid janan kaasi oo in muddo ah laga baadagoobeyay magaalada caasimada u ah dalka kenya ee nairobi siyaasiyiinta kasoo jeeda jubbaland iyo sidoo kale maamulka jubbaland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay maqnaashaha wasiir jaral iyadoona arintaasi ku dhaliilay dowladda kenya oo markaasi mas-uuliyiinta qaarkood ku dhaliilay in ay markaasi ka dambeeyeen arintaasi laakiin ugu dambeyntii la helay sida ay wararka sheegayaan ehelada qaar ee wasiir janan ayaa barahooda bulshada kusoo qoraya in wasiirka la helay islamarkaana uu caafimaad qabo iyadoona ilaayo haatan aan faahfaahin dheeraad oo intaas ka baxsan aan laga bixin helitaanka wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid jan qaarkood ayaa ehlada waxa ay sheegeen inta uu maqnaa in markaasi wasiirka la dilay islamarkaana meydkiis ilaayo haatan alaayahay hase yeeshee ayaa markaasi waxay noqotay mid waxba kama jiraan ah iyadoona la sheegayo in wasiirka uu goordhow warbaahintan la hadli doono isla markaana uu faahfaahin ka bixi doono maqnaashihii tobanka maalmood ah ee markaasi lagu baadagoobayay gudaha magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya weli waxaad degeysanaysaan falqeynta wararka deegaan ka tirsan gobolka togdheer ayaa waxaa shalay gelinkii dambe ka dhacay arin la yaab leh kadib markii nin la sheegay in uu madaxa lagu jiro uu weerar ku qaaday dad goob maqaaxya ah ku sugnaa kuwaasi oo la sheegay inuu rasaas la dhacay islamarkaana qaarkood ay dhinteen kuwo kalena ay dhaawacmeen ilaa saddex qof ayaa ku dhimatay tiro intaa ka badan way ku dhaawaantay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka waxaana dadka dhaawacyada iyo meedadkaba lasoo gaarsiiyey ama la gaarsiiyey magaalada burco isbitaalka ku yaala iyadoona la sheegay in xaaladda dadka qaarkood ay yihiin kuwa aada u daran oo dhaawacyada ah ninka lawe ninka weerarka geystay ayaa mas-uuliyiinta gobolka waxay sheegeen in uu dhimarka la-yahay islamarkaana uu qoray uu watay rasaas ooda uga qaaday dad goob ku sugnaa kuwaasi oo qaarkood ay dhinteen kuwa kalena ay dhaawacmeen maamulka magaalada burco ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen weerarkaasi iyo khasaaraha ka dhashay sidoo kalena isbitaalka guud mas iyagana warbaahinta ayay la hadleen gobolka togdheer ah, waxaa ka dhacday mashaqo xun eh, meesha loo yaqaano muxuu ahaa afmadoobe mashaqo xun baa ka dhacday eh, afar qof eh, ayaa dhibaato soo gaadhay afartaa qof saddex qof waa ku naf waayeen waxaan filayaa hal qof oo kalena dhaawac culus ayuu runtii cusbitaalka lagu keenay cusbitaal ahaan waxaana soo gaadhay ilaa iminka afar qof baana soo gaadhay afartaa qof saddex way dhinteenoo tallaagaday ku jiraan halkii qofka kale waa lala tacaalay waxaa loo sameeyey qalniinka amaad aragtay cunaha ama loo yaqaano taraakitomiga kadib waxaa loo diray referal oo waxaanu isaga gudbinay hargeysa ilaahay iidankii waxaanu rajaynaynaa inanka qalniinka referaalkaanu dirnay in ilaahay maad aragtay boogadhayi doono saddexdaa kale ee gacanta ka xaqdaran dishana in ilaahay naxariistii janno ka waraabin doono inna lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun kullu nafsin daa'iqat lmowt ilaah u naxariisto marxuumiinta abbaaro shantii iyo barkii galabnimo shil dhacay ee magaalada in afmadoobe dhimar xanuunsanaya ayaa rasaas ku furay maqaaxi ay dad shacab ay fadhiyeen halkaa waxaa ku geeriyooday saddex marxuum oo iminka cusbitaalka lasoo gaarsiiyey talaagada ku jira saddex kalena way ku dhaawacmeen ilahay waxaan uga baryaynaa ilaahay u naxariisto intii dhimatay inta dhaawacatana ilaahay u boogadhayo shilkaa waxaa geystay nin nimirka ka xanuunsanay ninkiina wuu xidhan yahay isaga iyo qorigiisaba waa la qabtay waana la hayaa magaalada magaalo yar la yidhaahdo degmada qoryaale ka tirsan tuulada waxaa ka dhacay mashaqaaqa ka dhacday nin dhimirka wax ka qabo qorista ayaa dad lahayey saddex qof way dhinteen saddexna way dhaawacmeen nin daawiis culus yahay sidaa uu sheegay cusbitaalka dhakhtarka ka midkaha uu sheegay waxaa loo qaaday hargeysa saddexdii kilomeedkahana talaagaday ku jiraan ilaahay waxaanu uga baryaynaa dadkaa dhintay maanta waan la joognay meesha allabari baa loo tegey reer baa ku allabariyey shir baa ka dhacayay waa lagu ducaysanayey ninkaas isagoo qorisita ayaa la sheegay inuu meeshaa yimi askartii meesha ilaalinaysa ayaa dhowr jeer ka celcelisay aakhirkii waxaa dadkii de allabarigaa ka qayb qaatay ilaahay wuxuu ku talagalay inuu intaa laayo kuwaasina waxay ahaayeen mas-uuliyiinta gobolka togdheer iyo maamulka isbitaalka magaalada burco oo markaasi ka warbixinayay weerarka uu geystay ninka la sheegay in madaxa loogu jiro oo markaasi dhaliyay khasaaro iskugu jiro dhimashiyo dhaawac deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka ayaa inta badan waxaa ka dhaca weerar ay geystaan dadka madaxa loogu jiro kuwaasi oo khasaare kala duwan geysta hase yeeshee arintan ayaa la sheegay in gobolka afmadow ee gobolka deegaanka afmadoobe ee gobolka togdheer ay ku cusubtay tahay islamarkaana ee dadka deegaanka ay aada ula yaabeen gabagabada barnaamijka falaqeynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalmaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay nawdana mid labaad celiyeene waygu ciirsantii taaladu cayn wareegsantii haddana culays baa i saaraani allow allow allow ciilka iga bixi warbowaaqlama waxay kaa maraysaa urumadan calmadayba cidhiidhi ku jidhe warwar mahaysaana waxaa mar kale hargaysa laga celiyey diyaarad taylan ka diiwaangashanoo shaariqo ka timid dhacdo sheegoo iscaday baa layidhi waana iscadayn weyse kabacdina hadda kala wareegtii baa ku dhacday waar wallaweynay dalka annagaa haysannae goorma hawada qabsateen <laughs> waaqlow dowlad baynu leenahay hawada way ku filan tahay la diyaari hoogii irka loogu talagalay warbow taylan iyo somalilan maxaa isu geeyey warnamiyaw diyaaradu eelberde kadhiidi tiishal wareegantilaari dhiriftii ahaytay warmadayo waa dhiitiyeen wax kale reer mudugu u yaqaaneene diyaaradda ceelberde ku dhacday qaramada midooba iska lahayd yaa qaramada madoobe tiixin dheere iyo shabaab dhexdooda ku dhacdana iyo kaalahaayeen tanna meeya kaalaxaysa lasoo dhacdhacaayaan waan waloweyna intaa hawada somalilan diyaaradaha ka celinaysaan dee waa kuwa idinka soo dhacdhacaya hadda waaqlow mucuqubadeenniya ah ku dhacdaan ma leedahay diyaarad cirka maraysa cuquba ma gaadho now buntlandna weyla midama laga celiyo dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa afka aniana kuu qaabto runtaa waay annaga wax tiraafinaa wartasafow fidna hurida lama toosiye ficilka qaar daaya war waxaa kaloo la yidhi gobonnimo eh. ninkii beeciye sayladana geeya eh. waxa uu ku soo godanayaa soogunnimo maaha aryaadhaha war ma haysiina jaamacadda arabto soomaali ka xanaaq badan eh. war kulayl kaliya ahay soo saareen falastiin daymaddameeradnaad may fiirii koro leeyina waar ixtiraafka somalilan bay ka cadhaysan yihiin aryaa ku ixtiraafayaan adhaa carab sheegahaaye waxay dhaheen soomaaliya xuduud xuduudkeera laguma xedgudbi karo etoobiyana xaq uma laha inay faraha la gasho soomaaliyana wax kastooy rabtaan ku garab istaagaynaa xataa maxkamada adduunka dacwaan u gudbihaynahay dhaheen qaramada madoobayna waa inay arrintan si degdega uga fadhiisataahay dhaheen etobiyana ma edbanee edeb ha loo yeelay dhaheen hadda weligay war carab ka yimidoo midkaan iiga dhedhan roon ma arkin war imaaraadka etoobiya lagu xama jiray laftirkiisaa war qatar uu ka soo baxay yuugnyuug walaa itoobiya iyo war imaaraadku abi markuu la diriraayo tigrayda daroonisay siiyeen marka haddana waxaan u malaynayaa soomaaliya inay daroona sii doonaan warkoodaan arkay mar hadda ma taqaaniin ma iska hubtaanin war naga dhex gelinaya dowladda turkiguna wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo safar ugu socda waxay dhaheen kala wareeg meeshaad joogtano ma soo dhaafi karti warbowa sanada kane masnaadka kala wareegga ah hawadu ahaa waar imanka qarannimadii somalilan maqabyo qoraal bay noqotay war kalemaana war ma haysiina golaha ammaanka ee afrika wuxuu yidhi xeerka midowda afrika waxaa ku ku taalla inaan wadan wadan kale xuduuddiisa ku xadgudbi karin etoobiyana wax xaq ah uma lahan in soomaaliya damac ka galo madaxda labada dalna waa inay wada hadashaabay sii daba dhigeen kadibna soomaaliya in la wada hadlaahay u cuntami weysay ayaa si carale warqad u soo saartay wasaaradda arrimaha dibaddayna ka soo baxday waxaana lagu sheegay ilaa abii ka laabto warkii ka soo baxay in aan wax wada hadal ah lala gelayn <laughs> war aynot yeerena aryaadhaha waxaa la yidhi abi axmed waxau soo wacay madaxweyne xasan sheikh ka kadibna taleefankou ku dhegansadow ka qaba diidaa la yidhi ka kadibna abi madaxweynaha yuganda muuse feentow ayaa la yidhi na wada hadalsiiyowna yiri aniga iyo xasan shiikh xasanna waxau sheegow caddeeyey inuusan abiy wax wara la gelay ilaa oo wixii uu falay ka laabtow ka tooba keeno mugga etoobiya warkina waa laga diiday adduunyadina waa lagu kiciya muga anigu abiy waxaan dhihi lahay eh. maxaa ku dhimanoo lagu dhahaa war waa dhamaa dhamaade maxaa kuu dhimanoo lagu dhahaa war waa dhammaade hay aymgooyinka iyo leeray war kalemaanay waxaa la yidhi hadaaniya jar buu kaa ridaa hadafka qaarkiise abiyow hankaagiyo riyadu waa huf iyo beene dhallaan kuma hadaaqeen waxaad ku hamiyaysaaye ha yeeshee hunguri waalan baa hoog ku dhaxalsiine soomaalida haddii aad taqaan uma hawootin war waxaa kaloo la yidhi abi soomaali ma yaqaane eh. sanka lagama taabtee haddii lala sinaa waayo eh. haba kala safnaadeen khilaaf kama sirriigtaane eh deegaanada dagaalka waxqabad lagu sifeeya warbow waa runtaao heegan baanu nahay ruux kasta soo hushuumtaga waar wallaweynay war ma haysaane taliyaha ciidanka milatariga etoobiya uu waftigii la celiye ka mid ahaa wuxuu yidhi etoobiya waa inay u diyaargarowdaa cadow soo jireyna dee marka bilaash baa iskugu waalanaysaana waa la soo socdaa aryaa cadowga soo jireenka ow sheega ayaad hee tahay saad dhul u siisay oba wax duusaa noo garanhaya muxuu naga soo doonay warkalamaana waxaa la yidhi abwaan hore miduu yidhi ayaan maanta aragnaaye mitid farayar midihii bataa kama mahaashaane itoobiya eh. siday maagtay iyo malihii beenow aryaa ah, waxaa kaloo la yidhi eh. mida midhega male eh. hadduu malag dhawaaqe magansaday wedkaygii badinaashaqaye marisiiya marisiiya walaalayaal wadabanaha igasiiya war bilaasha isu waalaysiine lafta nagaa badda nagaa dhulka nagaa cirka nagaa wada nagaa war arri reebtana nagaana nagaana hobileeyinhasku naga dheh warmadaya war mahayside lafti nagaa wuxuu ku sugan yahaa baydhabo wuxuuna u ducaynayaa samigiis madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen buda warya iska nagaago miihiini now igoole way naga xigaan aryaadhaha nagaanagaada mukow maqla samigay cabdulana wuxuu yidhi ow wixii la keeno koryahoos kullay toweska kontarool wixii la keeno koryahoos kullay toweska kontarool fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falqaynta wararka nabadgelyo